subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa subaxnimo sabti ah taariikhdana ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha koo iyo tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada barnaamijka saakay ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah khasaare kala duwan ayaa ka soo baxaya dab xoogan oo xalay ka kacay suuqa weyn ee degmada xamarweyne ee gobolka banaadir khasaare ayaa soo gaaray ganacsatada ku dhaqan suuqaasi iyadoona ciidamada booliiska iyo kooxaha dabdemiska ay saacado badan kadib ku guulaysteen sidii ay dabkaasi u dami lahaayeen ciidamada booliiska ayaa gacanta ku dhigay kooxaha burcad ah oo inta lagu hoolnaa daminta dabkaasi ay markaasi ka bilaabeen suuqa boob iyadoona qaarkood ay ciidamada booliiska gacanta ku qabteen maamulka gobolka banaadirna waxa uu sheegay in lala xisaabtami doono dadka bixiya ama adeegyada korontada dadka bixiya ay markaasi si dhab ah ula xisaabtami doonaan dabka ka kacay e, suuqa degmada xamarweyne oo la sheegay in uu markii hore ka bilowday koronto ku dhex maraysay suuqaasi ganacsatada ayaa ka cabanaya furista ama xirnashaha wadooyinka suuqaasi iyadoona suuqa la sheegay in uu markaasi yahay mid cariiri ah oo la la meel loo mara wadooyinkiisii dhanna ay dhisteen ganacsatada taasi oo keentay in kooxaha dabdamiska ama gawaarida dabdamiska meel ay maraan ay waayaan islamarkaana dabka uu kusii fido goobo hor leh oo suuqaasi ku yaala ganacsatada waxay codsanayaan in maamulka gobolka uu markaasi dabka uu markaasi suuqaasi u furo wadooyinka wararkii ugu dambeeyey xaaladda suuqaasi ayaan xoogay saari doonaa intaan barnaamijkan ku guda jirno xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo falqaynta wararka

suuqa degmada xamarweyne ayaa xalay fiidkii waxa uu waxaa ka kacay dab aada u xoogan kaasi oo geystay khasaare aada u tiro badan oo markaasi goobo ganacsi oo suuqaasi ku yaala guud ahaanba ay burbureen booliiska iyo sidoo kale kooxaha dabdamiska ayaa la tacaalay saacado badan kadibna way ku guuleysteen in dabkaasi ay damiyaan ganacsatada ayaa sheegay in dabka uu ka dhashay koronto islamarkaana uu kusii faafay qeybaha kala duwan ee suuqaasi iyadoona suuqa xadgumada xamurweyne ee markaasi uu yahay suuqyada ugu cariiriga badan ee ku yaala muqdisho islamarkaana uu yahay suuqa labaad ee caasimadda ganacsatada ayaa waxay ka cabanayaan ciriiriga wadooyinka maadaama suuqa uu yahay suuq weyn islamarkaana uusan haysan goobo loo maro ama wadooyin loo maro taasi oo keentay in xalay dabka uu ku sii faafo qaybaha kala duwan ee suuqa kooxaha dabdamiskana ay gala waayeen ciriiriga ka jira wadooyinka suuqaasi mid ka mid ah ganacsatada suuqa degmada xamarweyne oo la hadlay ayaa iiga warbixiyey khasaaraha ka dhashay dabkaasi iyo cabashada ay muujinayaan hayn oo dab aad iyo aad u badan ahaa weligeed daba aan arkin ahaa masan haye warniyo khasaare xoogi nagaa geystay khasaare xoogi nagaa geystay oo hantiyada naf ma jiro laakiin khasaare oo hantiyada waa geystay intuu la ogyahay khasaaraha ee uu geystay markaad qiyaastay wallahi lama soo lama lama sheegi karo waa khasaare aad iyo aad u badan waayo haye muxuu ka bilowday marka dabka dabka muxuu ka bilawday wuxuu ku bilaabay koronto koronto ku bilaabay koronto ku bilaabay haye meesha dariskayga waaye dariskayga waaye markaa ni wallahi dab aad iyo aad u xoog badan ahaa markaad qiyaastay dukaamada iyo goobaha ganacsi ee uu dabkaasi ku faafay misay dhan wallahi n bedel kheyr qaba ilaaha siiyo laakiin hanti badan hanti aad iyo aad u badan ku baabaaday hanti aad iyo aad ku baabaaday mm, marka sidee loogu guulaystay dabka damintiisa wallahi abaar ah, tabankeedina waa lagu guulaystay dagaal dheeraada oo la sameeyey haye waxaa la sheegay in goob loo mara sidii loo damin lahaa dabka isaga waayay saacado badanna wallahi wa waa waxaa aad aad aada dukaniisku dadaalay waa dadaalay in kasta oo dadka xooga sii daay si lagu dabaarmo marka waxaa ganacsatada lagu eedeynayaa in goobo loo maro dabkaasi markii hore aysan u diyaar garoobin islamarkaana khasaaraha ay sii badayso wallahi miyo shacabkii shacabkaa meel laga maran lahayn oo shacabkaa meel laga maran lahayn dadkii hantida ku jirta meel ama meel dawladda soo martaa la waayo dukaniiska soo maraan waa la waayo haye ugu dambeyn waa lagu guuleysta lagu guuleysta dhinaca kale waxaa la sheegay in intii dabka lagu guda jiray damintiisa kooxo burcad ah ay dhac ka bilaabeen suuqa arrintaasi maxaa ka jira arintaas waa run waa run waa run waa jira waa jiraa oo dadkii dadkii tuugadiyaa badnaataba dadkii xoontida tuugadiyaa badnaataba marka waana amniga aad iyo aad ugu dadaalay aan u mahadcelinahay si fiican ay ugu qabteen si fiican ay u shaqeeyeen waa ku dadaalaa doorka banaadamna waa ugu mahadcelinayna aad iyo aad oo garab xoogla nagu siiyey wallaahi wakti hadal laga gaaro ma wala jooginba waktiga laga gaaro hadal ma wala jooginba nin walba ku mashquulsanaa alaabtiisi hantidiisa meesha uga bixi lahaa hadda waa sidee suuqa xaaladiisa wallah xaaladda waxaa weeye waa sidii shalay iyo sidii maanta waa kala duwan tahay laba xaladood waayo ma fahamti shalay dad ku jira maantana dad marugeysan ku jira ma fahamti marka aada dadka ganacsatada aad ka mid tahay aad xog ahaan u raadisay yaa khasaare uu soo gaaray ganacsato badan waxaa la sheegayaa in halkaasi hantidooda ay ku ay ku baabaaday wallaahi asxaabteyda asxaabteyda dariskeyga waa ku baabeen hantidooda niman aqaano hebel hebel aan dhihi karo waa ku baabeen hantidooda kaasini waxa uu ahaa mid ka mid ah ganacsatada suuqa degmada xamarweyne oo markaasi igu warramayay khasaaraha soo gaaray ganacsatada iyo baaxadda dabka halkaasi ka kacay oo ugu dambeyn ciidamada dabdamiska ay ku guuleysteen dhanka kale maamulka degmada oo aan la hadalnay ayaa iyagana waxaan wax ka weydiinay khasaaraha ka dhashay dabkaasi iyo sida ay markaasi ugu guulaysteen maamulka degmada waxa ay sheegeen in dhibaatooyinka ugu badan ee suuqaasi ka taagan uu yahay ciriiriga wadooyinka oo qeybo badan suuqaasi ay ka xiran yihiin xogayaha degmada cabdirasaaq cabdirasaaq al cadaala oo aan la hadlay ayaan wax ka weydiiyey khasaaraha dabka waa mahadsan tahay walaal eh, suuqa degmada xamarweyne xalay eh, laba iyo tobankii sodon kow daqiiqo bacdul maqrib ayaa si lama filaana eh, dab ka bilowday qol harqaanka uu yaala ama lagu talo ayaa wuxuu ku faafay guud ahaan suuqa gaar ahaan waaxda afaraad waaxda horteed laanta afaraad ee ekis wakaalada adigu gurmed gobolka banaadir hormuud ilaa eh, iyo un-ka dhammaan ay nagala qayb qaateen kadib eh, abaar sideed daac oo habeennimo ayaa la afjara guud ahaan eh, oo la dabka lasoo gabagabeeyey faafitaankiisii iyo iyo damintiisiiba aduu hadda saakay xaalku waa degan yaha boqol boqol dadka qaar waxbaa u badbaaday dadka qaar waa ku marseen oo wax u badbaaday lama arko ilaahay maadiis khasaarana seed haba ma jiro hanti laakiin aan tirakoobkeedu hadda aanaan haynin oo u baahan hadda kabacdi in la tirakoobo maadaama aan weli la gaarin oo weli dadkii qiicaayo ayaa jirta oo aad u badan dad badan oo soomaaliyeed ayaa meeshaan ku hanti waayay xalay eh, oo aan murugada la qaybsanaynaa ilaahayna uga rajeeyaynaa inuu bedel khayr qaba siiyo baaxadda dabka markaad qiyaastay wallaahi baaxadda dabka aada u weyn yahay eh, meel dhan suuq qayb dhan qaybta qudaarta agteeda lagu gabo qeybaas lagu gado baastiyaasha lagu gado noocyada kala duwan ee maacuunta raashinka dukaamo dhar adiga qaybo dhan oo isku wareeg ah yacni kala duwan ayaa xala dadku saameeyey oo dadkii lahaa ganacsatada soomaaliyeed ha ay hantidooda ku waayeen marka waa xaalad murugo ah oo xalay qabsatay dad badan oo soomaaliyeed oo ganacsataa oo xalay bacdulcasr waxhaysta laakiin bacdulmaqrib aan waxba haysan de ilaahay subxaana watacaala waxaan oga rajeynaynaa inuu siiyo ummadda soomaaliyeed waxhaysatana dabcan waxay noqonaysaa inay taageeraan oo dadkaas loo duceeyo ilaahay inuu bedel kheyr qaba siiyo qof kastaa wuxuu awoodo ee qof kastaa dareemi kara murugada iyo xanuunka ay ku qabanayso nin shalay waxaystoo maanta aan wuxuu haysta la arag marka musiibo ilaahay xaggiisa ka imaatay ayaa dhacday Eh, ilaahay ka sakowna saamaynta yani waxaa ku lug lahaa oo dabka baaxadiisa anagoo joogna faafitaankiisa shirkada eh, shirkadaha korontada eh, dabku inuu faafo oo xadigaas gaaro korontada ayaa sabab u ahayd kaasina wuxuu ahaa xogayaha degmada xamarweyne ee gobolkan banaadir isla markaana aan wax ka weydiinayay ama iga warbixinayay khasaaraha guud ee ka dhashay dabka xalay ka kacay suuqa degmadaasi iyadoona haatan la sheegayo in dabka lagu guuleystay islamarkaana dadkii ganacsatada ahaa ee khasaaraha uu kasoo gaaray ay suuqa goobaha ama goobta uu dabka ka kacay iskugu yimaadeen weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka farqaynta wararka gabagabada barnaamijka falqaynta wararka ayaa inta soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa lay leedahay kalamaan mudaceedu maskiin suuqa dhex joogiyo mas-uul heer goboleediyo madaxweynaha guud iyo midna uunka ma dhaafto qof kastooo wax magooga maraday ka rogtahay ma xishoota miya gorgorow dulmigaas ma waxaa kuu soo dhiibay inaa shiikhdoon galbaytay aryaa ninkaasu kalamaan been kama sheegino waa tii hadda ka hor tiri karbuuno nin wax kaysaaha kaheeda waa kaaraasaya karbuuno nin wax kaysaaha kaheeda waa kaaraasaya war kalamaanay abwaanguura gabayaan ka dhacay oo dha'iya woowa ka soo dhiitiyaan soo bandhigayaaye dhegaysta saaxiibayaal aan idiindhaha ee inta cadowga dhoohani dhulkiiyo dhooban yahay ciidda inay nabadi dhalataa bulshooy waa midaan dhicine dhagtal dhiig ha loo daro shabaab waa isagii dhahay wardalaba heesta anagoo dheelina waxay ahayd inta cadowga dhoohani dhiiggeenna jaqayo dalka dhinac ka jooga inay nabadi dhalataa waa midaan dhacaynine bashiir dheeroodiin weliba ku tabtay geesiyada dhulkeenno ku dhiirada jihaadko kuwaa noloshan ugu dhibay farwaaweyn wax ugu dhiga war adiguna madeeyo waxaad ka tagtay dhawaaqay maqlaaniyo hadalkay dhagaysta nugta qoriga weeye dhimbilaha rasaastiyo ka warabsha dhamacdood dhegta dhiig ha loo daro min faro waaweyna ah wax loogu dhigaa maqli jiraye eh. hadda xabad miya wax loogu dhigaa wareestaa ku dheelinina dhammaantiin waxaad ka tagteen eh. bar markii la dhaawaco barna gacanta lagu dhigo eh. barna ay isdhiibaan barna ay dhintaanoo geerida dhadhamiyaan na dhaafiye dhegta dhiig ha loo daro war waa maqlayaae xoolahaan dhaqanaynoo baankooda cunaynaan dharaartaan qalalayno dhegta dhiig u darnaaye meeshu dhowrta miyaa dhegta dhiig ha loo daro war waxaa kaloo la yidhi qof kastoo dhug iyo miir lahon dhimirku luufluufin qof kastoo dhallaannimo ka weyn ee dhallinu fuushay qof kastoo dharaaraha socdiyoo dheelmadka u jeeda qof kastoo og dhowrkan bilood dhididka aan sayrnay dhacadiid ma laasimi karo dhacan hasheeniiye nin xildhigay nin loo dhiibay iyo kaan dhadhamin waaga wax dhammaanna deeqiyo haddii dhereg la doonaayo qof walbow dhig suudkoo intaad xidhat dhimatid dhaaraanka dhufaysyada la joog ciidankan qaranka loo dhaarshay oo qabadha shiikaha dhimato wadaaw war hadday sidaa tahay dhefta dhiig ha loo daro war dhaxalkii shabaabka iyo dhintadii khawaariij dhimashay ku ururtaye iyagaana dhaafiye dhegta dhiig ha loo daro war kalamaanay war ma haysiine khawaariijtu waagay soomaaliya soo galaysay waxay dhihi jireen gaalaan la diriraynaa kadibna waxaa la arkaa iyagoo dad shacab oo muslima laynaya warsee wax kuwa diin markii la yidhina dowladda riddadaahan waxaan la diriraynaa bay yidhaahdeen kadibna waxaa la arkay iyagoo masaajidii jamacooyinkii ku laynaya warseed wax kuwa diin markii la yidhina maraykanaan la diriraynaa bay dhaheen kadibna waxaa la arkaa iyagoo wadooyinkii iyo suuqyadii baabuur ku qarxinaya warseed wax kuwa diin markii la yidhina waxay dhaheen abufulaankii afghanistaan lagu dilay baan u aarayn qaraxii ugu dambeeyey ceesha biyahana waa kuwii yidhi aad ogaydeen falastiin aan u aarayni anu maqaan waxaa israa'iil ceelasha biyaha keenay kuwa u dambeeya waxay ka dhaceen burburiyeen deegaanka garas baalley laba qaraxayna waxay ku burburiyeen xarumaha shirkadda hormuud marka waxaas leeyahay haddii la weydii war hormuudna goormay ridowda maanta inay dhihi lahaayeen yukrain dadka ruush ku laynayaan ugu aarayn war qaraxyada hormuud lala beegsanayo iyo ugaartiga lagu hayo ayaamahanba waa socdey hadda ka horna waxaan ogeen kenya oo xarumo badan oo shirkadda hormuud ku yaallay gobolka gada duqaysay war dembigan kooxda samaysay jabhad weeye sarqaan oo salfataa la yidhaahe macnaha shirkadihii la sinaa hormuud loogaga soocday sow su'aal kale maaha warbow shar laguma odhan iyagaana dhaafiye dhegta dhig ha daro aryaadhaha maalin dhoweed shirkii isgaarsiintae la qabtay hormuud hee laguma casuuminaa la yidhiye in lala dirira miyaa shirka lagu naqday war cid kastoo hormuud la dagaasha waa cadowga soomaaliyeed war xataa nolosheeday ka dareemaysaa war anin agligaas foorar may baan aragay ganacsiga dil kan gallow dil kan lahkagadaw dil kan galkid la'ageedan haayona dil si walba nangadana war hormuud duulka waxyeela bulshada hodayaan hagardaaminayaane aryaadhaha horta hormuud cayayaan waxa la yidhaao xabad kama tari karaan oo haddanba waxay ku guulaysataa layidhi shirkadda isgaadhsiinta afrika ugu fiican gudoomiyaha hormuud axmed maxamuud yuusuf oo axmed sacuudi aad u taqaaniinna maamulaha ugu raaya oo ugu fiican ee afrika loo aqoonsaday hadda soomaaliba waa dhaafo warka eryo afrikay kow ka naqatee ma waraa ma hayaan warana welibaarafaday hormuuday lankii huuraahuro hoolo teegninhay lankii huuraah huuro hoola taagninhay war kalemaanay war mahaysiine ayaantan maxkamadda gobolka banaadir iyo maxkamadda ciidamaduba waa kacsan yihiin marka horta marka koowaad waxaan idinkula talinayaa albaabadan jeelashood garaacaysaan inaad iska dhaaftaan marka labaadna waxaan idiin sheegayaa dad badan baa la hor maxkamadahan idiin sheegay gurceel wiilkii wiilka kale ku dilay toogashaa lagu xukumay saddex dumara ah oo shabaab qabeen iyo ninkii darawalka hayoo wadayna shuuta wuxuu yidhi maxkamaddaa war ka soo saari doonta tan gobolka banaadirna labaatan iyo la soo saaray oo rag waaweynuu ka mid yahay koofi jimcaalaha ugu horreeyey liiska cabdulah ku xigey muxiyidiin saabeeyaa ku xigay iyo qaar kaloo badanay ahaayeen balse hal qof qofaa maxkamadda ka joogaya inta kale maqane ah ku qoray hadda war iyo dhammaantiis shanshan milyan oo lacagaha la isku eedaynaya marka dad maqan see loo maxkamadaynaya ayaa saqareen u noqonaya horse shan milyanoo dollar ninkii qaatay maqane waa u qalma war adago shan milyan kaati biyoon dhahfidhiifaday war waxaa la yidhi hadduu nagu dhex meeraysan jiray laba mushaar qaate dadka waa la kala qabanayaa maanta dabadeede eh. musuqmaasuqkii lagu arkaa loo maxkamadayne eh. sharcigaa la mari qaranka kii ooga dhaca meel eh, eh. laba midablayaashana danbaa miiska soo dhigiye iska suga marbay faartu qaban maalinkii xaday war gorgarow kacaanka cusubaa tahoo bilaashaad u xiiqaysaaye siyaasaddu waa isku nabtaa lacag iyadoo laysmagac dilaayo marka waxaadan hubin hallahin raagina waxaan ku dhihi lahaa maadaa huba inay maal dhaceen macallimeyntaasu in la maagay way dhici kartaa mudanayaashaase diinla kabiiro ma la soo xiro kuwii maalka dha'een ma la soo xiro kuwii maalka dha'een warrag siyaasad loo soo sooxusho geel ka dhaqanaya eh. oo ku eedeeyey oo boolis joogo eh. naga soo qabtayaenna barintooga xumadaas war waxaa kaloo la yidhi eh. niman yahow siyaasadu dad waa kala irdhaysaan waa mid laba xigtiya reer ahay toos u kala geyne seedinnimo haddii ay gashaan rag isku dhaafeene nin fudfudud haddii uu qabtana waa burburiyaa idinkuna halkaan baad naxliyo muran ku haysaan jeelashana si laydiin xirxiro uma dhaqaaqdiine anna idinma dhaamoo warkaan qayb ku leeyahay xaggaad hee u sii leedihiin waa dhammaystiray warabwaanbislow waxaa kaloo la yidhi Eh. jacbur gabaya suugaanta jaba hadalla jaanjaana eh. jacayl iyo nacayb wada socdiyo dooda kala jaada eh. iyo sheeko kala jeeda iyo heese jabaljaana intaasoo iswada jirsan baad jid u samaysaane kaftankiiyo xaqiiqada jirtaad wada jilaysaane su'aal iyo jawaab wada socdaad jiib ku qarisaane jambal baad dhigaysaan haddana way iska jiidaane jilicow ayaad doonaysaan jeerkan kalamaane waa jeel albaabkii waxaad wada jugayseene allayle jidkiisii ayaad dhab ugu jeedaane jihadiisii weeyaan halkaad wada jalleecdeene ka joogsada tareenkan qof kale looma joojiye allah baa ku soo dirae jacayl aan lagu la wadin wakhtigaagayuu lumin warwaaqlow jeelka aadaya iska joogtaya iska jiifata waa yeelkadaay naw wardalabow jilibaadaya jahadoonata iska joogtaya waa yeelkadaay war jilib jeelkaa ka roon haddama biyaa qaaday war jilib iyo bu'aale eh cid ka soo warranta ma war maanteena la'aanba waar nimanka ummadda uu daadku qaaday eh. in loo gurmadee diiday eh. oo in war laga helo aan ogolayn eh. iyo kana dhaafiye dhegta dhiig ha loo daro aryaadhaha dadkeennan soomaaliyeed marna oona laaya marna biyaa laaye samigay eh. cabdulle waxa uu yidhi soomaalidan eh. ow badyaa webi isbaal socday eh. kabaahantee maabeeraato badya webi isbaal socday kabaahantee maabeeraato war cabdulle anna waxaan maqli jiray biyo badeed ma bajiyaan bannaanna uma soo baaxaan waryaada kalamaanay kalamaantiinnu waa loo kale kalamaan caalami ah dhacday madaxweynaha saraakiisha jo biden ayaa la taliyaashiis waxay ku dhaheen kongareesku bajadkii waa ansixi laaya lacag dawladda ku shaqaysana lama hayo haddaysa ansixin asna wuxuu ku jawaabay israa'iilna isdifaacda xaqay u leedahay war maraykankiiba hadduu shiiday israa'iil ma fadhiyaa u yahay war maraykan lacag la'aanuma haysee aan burgoosanna iyo aan fadooqanna isku hayaan warba waa israa'iil iyo maraykan midkoodna maxishoodee cusbitaalkii qasay ku coobeen hadde war kalema aanay warya dhammaantiis khawaariijta bar markii la dhaawaco barna gacanta lagu dhigo barna ay isdhiibaan barna ay dhintaan intaanu geerida dhadhamiyaan ayagaana dhaafiye dhegtadhiig ha loo daro waryakayna dhaafiye dhegtadhiig ha loo daro fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falqaynta wararka nabadgelyo